bismi illahi raxmaan araxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin allahuma anfacna ma callamtana wacallimna ma yanfacuna wazidna cilma qaala alimaam abulxusein muslim ibnxusein abulxusein muslim ibn xusein alqushayri naysaburi raximah llahu tacaala xadaثna mحamed ibn rumxin fii kitaabi اliimaan baan ku jiray baabu nuqsaan اliimaani iimaanku waa nusqaamaa binaqsi daacaati daacada qofka oo nusqaanta oo meeshii daaco iyo wanaag uu siyaadsan lahaa xumaan iyo macaasi ay ka dhacdo iimaanka waa ku nusqaamaa wa bayaan iطlaaqi lafdi اlkufri calaa gayri اlkufri biاllah in lagu iطlaaqi karo lagu magacaabi karo oy shareecadu ku magacowday lafdiga alkufru gaalnimo calaa gayri اlkufri biاllah ilaahay oo lagu kufriyo o lagu gaaloobo waxaan ahayn in lagu iطlaaqi karo kufriga ka kufri الnicmati wاlxuquuq nicmadii oo lagu kufriyo abaalkii iyo wanaaggii qofka uu kuu galay oodanu shukrinin ood qariso kufri baa lagu idlaaqa lagu magacaabaa xuquuqdii lagu lahaa oo iyadana aad ka soo bixi weyda kufri baa lagu idlaaqi idlaaqa marka kufriga lagu idlaaqayo dalaala calaa ana adamba kabiira min alkabaa'ir inuu dembigu weyn yahay oo kabiiro yahay ayay tusaysaa maadaama oo magacaas xun loo bixiyey qofkii xumaanta sameeyey laakiin kufrigii mukhrijun min almilla ahaa qofka diinta ka saarayey kaas looma jeedo oo kaasi waxaa weeyaan iyaduna nusuus kale iyo adilo kale iyo culummada masaa-isha ay ka hadlaan ijmaac ah ayaa lagu xumbaarayaa amaa midani waa kufrun duuna kufrin saan dhowr masalaba ku soo maray kufrigaas weyn mid ka hooseeya oo qofka kabiire iyo dembi ku dhacayna lagu tusaayo waciid iyo goodi foolxumadou ku dhacayna la muujinayo qala xadaثna mحamed بn رمح بن المhاجir الmisriyu qala أخbarana اleyث اleyث بن sacd الfhmي can ibn الhaadi يزيid بn cabdالlaahi بn الhaadi haadigana waxaa loogu magacaabay waxaa la yihi gurigiisa iyuu dab ka shidi jiray habeenkii si dadka martida iyo socotada iyo qariibka iyo ay usoo fiirsadaan oo ay u imaadaan gurigiisa oo u martigeliyo yaa haadi loogu magacaabay marka nin wuxuu ahaa jawaad kariim ah oo deeqsi ah buu ahaa ilaa heer wuxuu gaaray ay martida ku soo hirato dabkiisi meesha midka bakhaylka ah uu dabkiisa casar dheer uu daminayo oo meeshii marka la fiiriyo meeshanaa dab laga shiday oo cunto lagu karsadayba qofka uuna dhehayninba meel iska deeba lagu kala tegay ayuu markaaba sameyn oo dharaaradu iskugu dhufani qofka maaragtay bakhaylka ah waa kii markaa xadiidu umu zarcin nabiga markuu ka sheekeynayay sala allahu aleyh wasalam raggii la ammaanay nin waxaa ku jiray la yidhi ay tiri zawjii maalikun wamaa maali wamaa maalikun maalikun khayrun min dalika kulih markaasaa ammaantiisiibay bilowda waxay tidhi cadiimu ramaad waa nin dambaskiisa uu weyn yahay bay tiri yacni meesha raashinkiisa lagu kariyo dambaskii waa intaa iska leekaan meesha dadka kale dambaskooda uu yaryahay macnaha waxaa weeye dee karintii martidii socotadii wixii baa loo karin markaasa dadka kaleo dambaskooda meelba gaarin asagoo dambaskiisa u weynanaya marka ammaan bay ahaan jirtay waana sifaadka wanaagsan ee shareecaduna ay xoojisay in qofka uu noqdo qof deeq leh karam leh martida u roon inuu noqdo ninkaa marka saasa lagu magacaabay ibnulhaadi can cabdillaahi bni dinaar can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma can rasuuli illaahi sala allahu alayh waalih wasalam annahu rasuulku qaala wuxuu yidhi yaa macshara annisaa macshar waxaa la dhahaa majmuucada isku magaca ama isku laqabka ah ayaa macshar laisku dhahaa macshar ashabaab macshar annisaa macshar atujaar yaa macshar annisaa haweenow tasadaqna wax sadaqaysta wax baxa wa agirna badiya alistikfaara dembi dhaaf dalabka iyo istikfaartana badiya fa inii anigu ra'aytu kunna waxaanina arkay akhara ahli naari ahli naarka inaad ugu badan tihiine haween haddaad tihiin ahlu naarka ad ugu badan tihiine naartana waxaa lagu badbaadiyaa sadaqada oo ittaquu naara walow bishiqi tamra timir jeexeed baa allah ka dhigay naarta wax iskaga dhiga waa kii nabigu yihi sala allah alay wasalam istikfaartana waa lagu dhaafaa dembiga oo qofka haddii dembigiisa la dhaafo naartii waa ka badbaadayaa naartaad u badan faqaalat imra'atun haweeney baa waxay tiri minhunna haweenkii fadhiyey ee maqlaayay ka mida jazlatun oo caqli leh haweenku dee waa kala caqli badan yihiin guud ahaan marka caqligooda laga hadlaayo ee ragga iyo iyaga laisga dhigaayo raggaa laga horreysiiyey laakiin afraad markii la dhaho haween badan oo afraad ah oo rag badan ka caqli badan baad arkaysaa oo ka caqli badan marka haweeney kamid ahoo jazlatun caaqiladahoo ra'yi iyo caqli leh yaa waxay tidhi wamaa lana maxaa nagu dhacay ay ku dhacday yaa rasuul allah rasuul allahu aad u ta aan u noqonay akhaar ahli naar ehli kuwa ugu badan maxaan ku mudanay oon ku noqonay qaala nabigu wuxuu yihi tugirna waxaad badisaan allacna lacnada lacanadan hadda waxa weeyaan waa cumuum shatmigii iyo xantii iyo waxsheegii iyo dacnigii iyo waxaasoo dhan qiila waqaala waxaasaa inagu badan wey ah marka lacanada mararka qaarkood sabiga iyo shakiga waxaasoo dhan baa lagu xumbaaraa lacanada badisaanoo wixii noo dhan baday sheekadiina waxaasaa u badan wey waxaasaa u badan waana sida waaqicee jirta oo haween meel socda haddaad aad maqasho hadalkooda qofun bay haystaan wax ka sheegayaan inta badan baa sidaa tukirna lacna lacnadaad badisaan iyo wax ka sheega wa takfurna waxaad ku kufrisaan alcashiira zawjkiinana raggayna qaba ee guryahayna keensaday ee idinkay maaragtay ilaahay nagu xifdiyey dhinac walbaba noloshiini maskankiini malbaskiini maawihiini madcamkiini mashrabkiini waxaaso dhanba cunto iyo cabid iyo jiif iyo gogol iyo radbax intaba asturaan cifad iyo dhowrsanaanti intaba waxaad ku hesheen raggiini raggi sidaas ahabaa wixii wanaagoo inii galo ina marba xusayninba takfurna waxaad ku kufrisaan alcashiir ninka ninka zawjkaa loola jeeda cashiirka aad ku kufrisaan oo nicmadiisa qarisaan waa nabiga alayh salaatu wasalaam haddaad sanad u ixsaan samayso sanad idil haddaad wanaag iyo fiicni badan aada u samaynaysay oy wax yar kugu aragto mar dambe waxay ku dheedahay maa raytu minka khayrun maa raytu minka khayran qat weligaa khayr kuguma arkin bay leedahay khayrba weligay kuguma arkin waa labaatan sano soddon sano dadkaad wala joogteen saasuu nabiga sal ly slam sheegay waana xaqiiqada dhabkee waaqicay dadka ka muuqata haddaba wamaa ra'aytu ma arkin ayuu nabigu yidhi min naaqisaati caqlin <clears throat> caqligooda wuxuu ka nusqaansan yahay kuwan caqligooda uu nusqaan yahay wa diinin diintooduna ay nusqaan ku jirto oo aqlaba ka qaalibnimo badan oo ka adkaansho badan lidii lubbin dhugta iyo caqliga midka uu saaxiibka ah ka maaragtay qaalibnaansho badan ma arkin min kuna idinka qof caqligiisana uu naqsi ku jiro diintiisa naqsi ku jiro haddana ninkii caqliga badanaa ka qaalib noqosho badan ah idinka ka qaalib noqosho badanoo waxaad rabtaan iyo wixii aad maaratay kayd iyo dhagara iyo wixii aad soo ah, maleegtaan lagama baxsan karo haddana markii laisgarab istaago caqligii iyo dayaanadii rujxaanul waxaaso dhan ba ragga inaga horeeya idinkaana ka adkaasho badan saasuu nabiga sala allah alay wasalam yiri qaalad waxay tihi yaa rasuul allah rasuul allah wamaa nuqsaanulcaqli caqliga nusqaantiisii iyo wadiini diinta nusqaanteedana haysata maxayt waxaan ugu tilmaantay caqligaana inuu naaqis yahay diintaana nusqaana ku jirto ayadoona taana nooga jawaab qaala nabigu wuxuu yidhi waxaa laga qaadanaya qofka mutacalimka ee wax baranaya inuu mucalimkiisa wixii ishkaal ka gala inuu weydiin karo oo dhihi karo maxay sidaa ku dhacday maxay sidaa saas looga jeeda waa banaanta arrin banaan wey qaala wuxuu nabigu yidhi amaa nuqsaanu lcaqli caqliga naaqiskeen sheegnay fa shahaadatu imra'atayni laba haweena makhaatigood tacdilu waxay u dhigan tahay shahaadata rajuli nin makhraatigiis ah, waa kii ilaahay qur-aanka ku sheegay fii aayati almudaayana aayaddaasi dheer ee suurat lbaqara ka hadlaysa xuquuqda maaliga ah ka hadlaysa in haddii wax laisku qabto laba nin meeshii laga rabay ah, meeshii laga rabay muxuu ahaa farajulun ah, waa kii umrataani ah. waaa iyadoo meeshii laba nin laga rabay baa waxaa la helay hal nin ah marka halkii nin ee maqnaa meeshiisi waxaa lagu ka laisku kabi laba gabdhood baa laisku kabaya laba haweena ayaa lasku kabi sababtan waxaa weeyaan an tadila ixdaahumaa fatudakira ixdaahuma aluqraa baa mid haddii xoogow ay xifdigii uu ka xumaado qafle ku dhacdo oo siday ahayd ay usoo xumbaari weydo wax inay takale xasuusisaa la rabaa takale ina xasuusisaa la rabaa waa laga yaabaa awal wahla marka u horeysa inay xifdiga iyo babacda hore ay dakahoodii iyo fahamkooda ay aada u fiican tahay laakiin marka dambe daakirada iyo waxkahaynta iyo xasuusta waa looga fiican yahay waa looga fiican yahay marka xaggaas weeyaan oo shahaadatu imra'atayni tacdiil waxay u dhigan tahay shahaadata rajulin ilaahigii abuuray khaaliqaha iyo waxyigii iyo diintii iyo shareecadii baa caddaynaysa marka waa wax ilaahay abuuray abuur ilaahaya wey taas weye marka lama inkiri karo laakiin marka laga hadlaayo fardi fardi qof qof waad arkaysaa gabarh ka caqli badan nin de nin doqonaaba jiraba oo waxba xifidin karin oo caqli lahayn oo sa caqliisu yaryahay maangaaba iyo midda ka heda caqligeeda oo ka badan yahay waa jirtaa laakiin markii laisku keeno jinsu nisa iyo jinsu rijaal ragga ayaa ka caqli badan wahada hada nasun xadiidka uu ka cad yahay fa nuqsaanu lcaqli caqli yaraanti caqligii naaqiska ku jira wey wa tamkuthu layaali habeenay joogi maa tusalli ayna tukanaynin wa tufdiru ay afuri oo fii ramadaana ramadaankana way afuri oyna soomaynin fahada kaasna nuqsaanu diini waa diinta naqsiga ku jira wey oo dadku maalmo idiloo raggu ay tukanayaan ay gabadhu tukanayn maxaa ku dhacay xayd baa haysa xayd baa ku dhacay iyo caado marka ma tukanayso mana soomayso intaa ninkii waa soomayaa waana salaadaya waa cibaadaysanaya ayaduna intaa waa ka maqanta dabcan wax dembi oo kasoo gaari ma macduur waay oo sharcigaaba ku amray inayna salaadinoo soomin xilligaa xaaladda ay ku sugan tahay laakiin qof camal falo oo shaqaynaya qof aan camal falaynin isku mid maaha waxaa la yidhi muxuunan ayna u noqonin sida qofkii mariidka ahaa iyo musaafirkii oo kale waxaa soo aroortay qofka mariidka ee jiran iyo musaafirka safarta ku jira waxaa loo qori markuu caafimaadsanaa ama muqiimka uu nagaa wixii sunno iyo cibaado uu la yimaala imaan jiray waa loo qorayaa ayadana dee maa loo qoro kaas waxaa weeyaan waa qofkii muwaadibkaa cibaadada daa'imi jiray calaa niyati dawaamna wax ku samayn jiray haddii xataa maaragtay safar iyo marad iyo waxaasoo dhan asaga oma taalle niyadiisa waxay u tahay sunnadan una ka tegin weligiis una ka tegin laakiin cudurkaasaa ku yimid ayadu laakiin ma niyoon karto calaa niyati dawaam marka horeba lama imaan karto waa shay mafruuqu minhu la og yahay inuu hakadkaa imaan doono marka cibaadadeeda ay la imaanaysaba dawaam mar walba ma noqon karto niyadaasna ma laha kana niyadiisu ku helay ayaduna niyadaa marka horeba lama imaan karto licadam alimkaan ma suuroobi karto waxay lamid tahay marka qof sunnada marra tukado marra ka taga oo deena safar aaday ka asaga ah loo qori mahayo markuu muqiimka ahaa wixii markaa uu tukan jiray liannahu marka horeba niyata dawaam uunan hayn oo marra wuu tukan jiray marra wuu ka tegi jiray waxba loo qori maayo hadduu safro saasay ku cileynayaan nawowi baa soo aruurinaya warkaas wallahu aclam marka waa fadlullahi yuutiihi man yasha ilaahay fadligiisa way qofkuu rabuna siiyaa haweenkuna dee meelo badan oo iyaguna ay kaga sarreeyaan oo ragga kaga fiican yihiin waa jirtaa waad ogtahay markay hooyo tahay waa ka birigeeda saddex jeer lagu celceliyey ummaka uma ummaka uma ummaka bira ummaka saddex jeer markay gabarh tahay ninkii gabadh ama laba gabdhood koriyo oo tarbiyeeya kuna xijaaba min annaar naartaa xijaab oga noqona loo xijaabayaa markay garoob tahay asaaci cala alarmalati waalmaskiin kalqaa'imi wasaa'imi qof habeen dhanoo salaad u taagan maalin dhanoo sooman buu la mid yahay haweenka baahan ee ragga laheen ee garoobada wax u taagan jirin wax siiya ee u gacan celiya wax siiya ayaa la yidhi inta marka wanaagga iyo khayrka xaggooda loo tiiriyey ama laga helo wax la tirin kara ma aha laakin fi kulli maqaamin lahu maqaal meel walbaba hadal ku eg hadal ku toosan iyo hadalkiisuu leeyahay halkii marka laga hadlayo masaladan ayagaa raggaa kaga horeeya waxadaaniihi abu طaahir axmed ibnu camr ibnu sarxin qaala akhbaranaa ibnu wahbin cabdullahi ibnu wahbin almasriyi can bakr bn mudara can ibn اlhaadi yaziid bn cabdillah bhada اlisnaadi milah qala xadaana xuseyn bnu caliy اlxulwani wabu bakr bnu isxaaqin qaala xadaana ibn abi maryam saciid akhbarana muxamed bnu jacfarin qala akhbaranii zayd bnu aslami can ciyaad bn cabdillah can abi saciidin اlkhudriyi sacd bn malik bn sinaan radia allahu canhu ardah can الnabiyi slى اllahu alayh waalih wasalam uu ka wariya xaa waxadaanaa yaxya bnu aadam waqutayba wbnu xujrin saddexduba qaaluu xadaanaa ismaaciil bay dhaheen wa huwa ibnu jacfarin can camr ibni abi camrin can ilmaqburiyi saciid bin abi saciid ilmaqburi qubuuraha xaggooduu deganaayo markuu deena magaalada soo geli xagga qubuuro kasoo bixi jiray markaasaa maqburi loo bixiyey qubuurta kilonis dhinaca qubuuruhu yuu deganaa xiriirkiisa xagga qubuurtu ka imaan marka almaqburiy baa lyidhi can abi hurayrata dawsi cabdiraxmaan can nabiyi sala allah alay wasalam bimili macnaa xadiidi ibni cumara can nabiyi sala allahu alay wasalam baabu bayaani ilaaqi ismi lkufri ismiga iyo magaca kufriga ah in lagu magacaabay oo laskaga ilaaqi calaa man taraka salaad qofkii salaada ka taga soo maartay ilaaq buu ku magacaabay dirba khilaafkiibuu ishaarayaa madhabka uu rajaxayo oo ah in kufrigaas uunan ahayn kufrigii diinta ka saarayay taarku salaadka inaan loola jeedin ayaa baabka markaaba laga fahmay waana masala khilaafi ahoo qofka taariku salaadka ah xukunkiisa marka laga hadlayo hadduu ka tago jaxdan wa inkaara ka tegitaanka uu ka tagayo waaba diidan yahay waaba inkirsan yahayba wax salaadoo waajibna waa ah, maba laha buu leeyahay kaas waa kaafir weyaan ijmaacan oo iskhilaaf kama taagna inuu gaaloobayo hadduunan ahayn qof islaamnimada mar dhow soo galay oo aan kala aqooninba ba axkaamtii islaamka iyo furuuddii iyo arkaantii aan kala garanay inuu yahay mooyeene qof muslimnimada ku dhashay ama islaam dhex joogay intaas hadduu dhaho salaad waajib naguma aha waa ku gaaloobaya waxaa khilaafka ka tagaya waa maxay waa qofka ka tagaa takaasul iyo tahaawun fududaysi iyo macanaa wahsi war maa tukatid waan tukan doonaa buu kuleeyahy ah mana tukanayo kaasaa khilaaf ka taagan yahay qola culamada kamid a waxay dhaheen waa gaal adilada nas nusuusta daahir daahirulxadiid bay ka qaateen iyo nusuustaba inuu gaari axaadiista ah ku imaan doonta qaarkood kuwana waxay leeyihiin maya gaalma ahee waa caasi laakiin waa la dilayaa hadduu tukan waayo xaddan bay leeyihin xad baa loo dili kalmuxsin sidii nin zinaysta isagoo reer soo maray oo kale ayaa la dili laakiin dhagax lagu dili maayo sida kaasoo kale isaga seef baa lagu dilayaa sidaasna qolaha qabta culamada kamid oo fuqahada ay ka mid yihiin shaafici iyo kayr baa loo tiriyaa qolada waxay yidhahdeen maya waa abu xaniife la dilina mahayo oo xad kufrinimo iyo riddana loo dili mahayo xad muslim caasi oo zani oo kalena loo dili mahaye eh waa la xabis ilaa uu ka tukado marka xabiska inuu ku dhintaab laga yaaba saguna abu xaniife iyo jamaca min ahli lkuufa yaa kamid aho yaa qaba muzani oo saaxibu shaafici ah isagana waa qabaa marka wararkaas oo dhan waxaa laisku haya ee laisku khilaafsanya qolada ugu fudud waxay dheheen xabis baa lala dhigi ah, xabis baa lala dhigaya waa nooc cadaabka kamid a ah oo lasoo day maayo kuwana waxay dhaheen waa la dili laakiin gaalimo loo dili maayo inti la dilo oo sida maaratay muslim xad galay oo kale yaa lagu tukana xabaalaha muslimiinta lagu xabaali kuwana waxay dhaheen maya murtad weeyaan waa gaal waa la dilayaa waxay u taraysana ma jirto dilkaa la dilo kafaaro u noqon mayse gaal dhintay buu noqonaya kaa qoladaa weliba daliilkooda ma sahlana nusuusta aayaadka iyo axaadiista markaad fiiriso inuu gaaloobay bay ku caddahay xadathana abubakr bin abi shayba waa abu kurayb qaala xadaana abu mucaawiyaa maxamed bnu khaasim can acmash can abi saalix isamaan can abi hurayra radi allah canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi idaa qara ibnu aadam ibnu aadamka markuu akriyo asajda aayata sajda aayad ka hadlayso sujuud sujuudu tilaawa ilaa shan iyo toban bay qolada u badan gaarsiiyeene min suurati alacraaf dhammaadkeeda ilaa suurati iqra shan iyo toban bay kuwa u waxay ka reebayaan sajdatu saad iyo sajdada labada sujuuda xaj mid kamida ah, labadaasi ka tuurayaan kuwana labayo toban bay leeyihiin oo saddexda mufasal subax khamiisaan waa maalikiyada yay leeyihiin sujuud ma aha isku da shan iyo toban baa marka u badan hadduu aayad aayatu sajda intuu soo maro uu sujuud la dhaco fa sajada uu sujuudo ictazala shaydaanu shaydaankiibaa cararaya oo ka fogaan yabkii xaalu ooaya isagoo oy ayuu cararaya sujuud waxa ooga xanuun badan shaydaan ma jirto meeshii lagu cadaabay ee lacnada ku dhacday ee ehlunaar uu ku noqday ee bacw shaqiga ah uu ku noqday sujuuduu diiday bay ahayd sujuud markuu arkaa wadnaha gu-i ictazala shaydaanu yabki yaquul wuxuu leeyahay yaa wayla hoogiise saa isku jeedo wafii riwaaya riwayat abni yaa waylii buu leeyahay umira ibnu aadam ibnu aadam waxaa la amray bisujuudi sujuud fasajada waa sujuuday falahu ljana januu leeyahay oo januu ku galay wa umirtu bisujuudi sujuud baa intii lay amray anna yaa fa abaytu diidayoo faliya naaru naar baa ii sugnaatay buu leeyahay ibliis iyo shaydaan iyo cawaantiisaas leeyihin marka sujuuddii nabiyullahi aadam markii la abuuray la yidhi sujuuda malaa'igtoo dhan ay sujuudeen asagii baa madaxa taagay kibir kibir daranteed marka qof kibra oo ilahay hor istaaga oo ana yidhaahdo oo shafka garaacdo ugu horreeyey qof qiyaas maca alfaariqa la yimaado faasidictibaar ama faariqana waa asaga ugu horreeyey waxaan laisku dhigi karin buu isku dhigay nacam lacnataasaa ku dhacday marka sujuuddaa marka sujuudu tilaawadeed ee xataa iska sunnada ah xataa waa ka ogaaya tii waajibkeed iskaba dhaafe qaar culammada ka mid oo ah xanafiyada waxay dhaheen umiradaasaa waxaa laga qaatay inay waajib tahay sujuudu tilaawa waa waajib ayay ka qaateen qal xadaani زhayr bn xrbi qal xadaana wkic bn jaraxi qal xadaana axmed sulayman bhada isnaad milah ayr anahu qaal facashaytu waan caasiyey markii sujuud la iiriyo falya naaru naar baa isugnaatay sugnaatay buu leeyahay walciyaadu bilah laakiin naarta keligii ma gelayo naarta ayadaheed ee ilaahay hortiisa isagoo ku dhaartay ilaahayna oo ku dhaartay inuu gelaya naar dad buu samaysanayaayo inuu lala galo ayuu rabaa inamaa yadcuu xizbahu liyakunu min asaabi saciir min asxaabi saciir qala xadaana yaxya tamimi wacuثman bn abi shayba kilahuma can jariir qala yaxya akhbarana jariir can acmash can abi sufyaan man huwa abu sufyaan can jaabir ka warinayo ya dalxa bnu naafic jaabir hadduu ka wariyo abu sufyaan dalxa bnu naafic baa la yihahda qaala samictu jaabiran jaabir bna cabdillaahi radia allahu canhuma yaquulu asagoo le samictu nabiya nabiga calayh salaam baan maqlo yaquulu leh ina bayna arajuli ninka iyo wa bayna shirki gaalnimada waxaa u dhexeeya oo keliya walkufri gaalnimo shirki iyo kufri waxaa udhexeeya iyo isaga tarka salaati salaada laga tago khalaas inuu gaaloobo keliya waxaa ka xigta inuu salaada ka tago salaadii buu ka tegay isaga oo daakira oo xasuusan mustayqid oo soo jeeda salaadii buu ka waa ku ila si kaloo salaada looga tegi karo inaad manasiya aw naama halmaan iyo hurdo labada un baa cudurdaar lagu yeelan karaa wax kale ma jirto qofku hadduu mukalafa yahayba ilmaha yar sabiga ah iyo majnuunkii iyo markaa marfuuculqalam kuwa ayaga kuma jiraan waxba looma haysto laakiin qof caqli leh oo mukalaf ah oo ka tegay waa ku gaaloobaya sina loogama tegi karo inta caqligaada uu wax ka haray baaqi yahay waa inaad tukataa tasaahulka ka dhacaya dadka qaar markay xanuunsadaan waaba jiraday soo maaha salaadii waaba ka tegayaaba ina lilah ina rajiun salaaddii waa ka tegaya qofka asaga ah dadka la joogana waxaa laga yaaba inayna salaadba xasuusininba oo salaadda maa tukata haddaad tiraahdo indha kulul buu kuusoo fiirinaya maxaa salaadayga dana ahaan markaasuu dhiman laga yaaba inuu dhinto asagoo taarku salaada waa marka loogu baahi badan yahay ogow hadda qofka la rabay inuu ku dadaalo tawxiidka iyo salaad tukashada iyo takaaliifta sharcigeed laakiin tabartiis baa la amray salli qaa'ima istaaga ku tuko fain lam tastacdi haddaad karaynina faqaacidan fadhiga marka horeba laguguma kalifo waxaad awood ulahayn fain lam tastadix facalaa janbin fadhigaa sarirta kaga kici karti jiifkaada ku tuko qalbiga ka tuko laakiin waa ka tegayaa wax suuragala maaha xadaanaa abu qasaan almismiciy malik ibn cabdilwaxid baa la yihahda malik ibn cabdilwaxid shaykhu muslim qaala xadaanaa daxaaq ibn makhlad mashhuurun bikunyatihi kunyadiisa maxay tahay abu caasim abu caasim annabiil addaxaak addaxaak ibnu makhlad qiila isagoo oo ilka usoo dhashayn baa yuu dhashay hooyadii calooshiisa ku raagay sumiya daxaak yaa lagu magacaabay can ibni jurayjin cabdilmalik ibni cabdilcasiizin qaala akhbaranii abu zubayr moxamed ibn muslim anahu samica jaabir bn cabdillahi yaqul samictu rasuula allahi sal ly slam baa maqlo yaqulu leh bayna arajuli ninka iyo wakada almara waa isla mid haweeney rag iyo nin waa isku mid wa bayna shirki shirki wa kufri waxa udhexdaysa ku baabu bayaani kowni liimaani billah ilaahay oo la rumeeyo waxa weeyaan waxaa la caddaynaya kown liimaani billah iimaanka alla la rumeeyo inuu yahay afdal lacmaal acmaasha ka ugu fadli badan acmaasha way kala fadli badanta iimaanka ugu fadli badan inta kalena hadba xaaladda qofkaasi iyo makaanka iyo munaasabada ayay afdaliyada qaadan oo nabiga calayh salaam baa la weydiinay ayo afdal markaasuu kolba mid ayuu siinaya qofkanuu fiirin qof salaada ku waxaysan adduunya ama loo baahan yahy salaada hadduu jihaadka xaggiisa ku xasan jihaadka haddii bir waalidayn iyo waalidka xaggiisa laga haysto waalidka hadba midkii markaa munaasabada intaba marka waxay soo wadageli oo lagu jamciyaa min afdal ilacmaali baa layihahda afdal acmaali ay min afdal ilacmaali acmaasha kuwa ugu fadli badan ayay kamid yihiin waxadaana mansuur bin abi musaaximin qaala xadaana ibrahim bnu sacdin xaw xadaanii moxamed bn jacfar ibnu ziyaad qaala akhbarana ibrahim yani ibnu sacdin azuhriy can ibni shihaab azuhri can saciid bn musayib ibnu xazin can abi hurayrata dawsi qaal su-ila rasuulu llahi sal allahu alay wasalam nabiga waxaa la weydiiyey ayu lacmaali afdal camalka kee uu fadli badan xirsu saxaaba calaa fadaa'il alacmaal saxaabada nabiga siday ugu dadaali jireen fadaa'ilu acmaalka ayaada ka qaadan adagoo waajibaadkii iyo cibaadada dadaali iyo mid walba wuxuu rabaa haddana camalka aad iyo aad usii fiican in loo sheego suu u tarkiiziyo oo xoogga u saaro ilan kaasuu jannada rabaa inuu ku galee su-aashaasay weydiin jireen saxaabada nabiga caleyh isalaatu wasalaam ayagaa doonan jiray camalkee ugu fadli badan nabi allow macnahee oon samaynaa oon daa'ibnaa ayay ka dhigan tahay qaala nabigu wuxuu dhihi jiray iimaanu billahi ilaah la rumeeyo maxaa yeelay iimaankaasa wax walbaba asal u ah oo acmaasha kaleo dhan ba ay soo geli asagoon iimaan lahayn qofka hadduu camal kasta la yimaado waxa weeyaan camalkiisa o dhan habaan manfuuran bu ilahay ku tilmaamay wax siiga aan waxba ka jirin a ah, yani wax oo aan waxba kasoo qaad lahayn weyaan wax allaala waxay wanaag ay sameeyaan samafal haya iyo biri birihaya iyo khayr khayrhayaaba iimaanma muu leeyahay waa maya adduunka waa lagu cunta siin laakiin aakhar waxba ogama horeeyo qaala uma maada maxaa ku xiga qaala aljihaadu fi sabiili illah jidkii ilaahay oo lagu jihaado licilaayi kalimat illah diinta inay sara marto qaala uma maada maxaa ku xiga qaala xajun mabruur xajka loo baarifalay mabruur waxaa laga wadaa min albiri wayaan oo wax allaala wixii khayr iyo wanaag ah xajkaasi la socday ee laga rabay ayaa lala yimid wixii xumaan ah oo biriga kuu diidayeen waan iska ilaaliyey ilan birigu sidiisuba waxaa weeyaan acmaasha wanaagsan oo lala imaado xumaantana laiska dhowro intaa wey marka xaja la ilaaliyey oo rafadka iyo fisqiga iyo jidaalka iyo waxyaa dooda iyo xumaanta laga dhowray kaas waxaa weeyaan laysa lahu jaza ila aljanna janna mooye wax kale ma leh wa fii riwaayati moxamed bnu jacfari qaala iimaanu billahi wa rasuulih ilahay iyo rasuulkao la rumeeyo oo haddii markaa keli bilahi la yihahdana waa uu soo geli haddii rasuulka la raaciyo markaa waa la kala caddeeyey وxadثnي محمد بن رافع بن cبد بن حmayd عن cبدالرزاq qال أخبرna معmر عن الزهري بhda الاسلام مثله qال xdثnي أbو الربيع الزهراني سليمان qال xdثna حماد بن زيد بن درهم qال xdثna هiشام بن cروة xا وxdثna khلف بن هiشام واللفظ lh qال xdثna حماد بن زيد بن درهم عن هiشام بن cروة عن أبيه عن أبي مراوح اللyثي عن أبي ذر الغفاrي جند بن cبدالله جند بن جuناadة dheh qaala qultu waxaan ya rasuul rasuul allah ayu acmaali afdal acmaasha kee u fadli badan qaala wuxuu aliimaanu billahi ilah ilahay la rumeeyo iimaanka iyo yaqiinta alla oo la rumeeyo afdal acmaal wey cala alilaaq duuduubarka isku soo aruuriyo wljihaadu fi sabiili illah jidka ilah lagu jihaado qaala qultu waxaan ayuriqaabi afdal addoomaha la xoreeyo addoontee ugu fadli badan in la xoreeyo ayuriqaabi afdal ila xilliga addoomaha jiray gacanta ku jira oo la mulkiyo oo laleeyahay oo la iibsado oo la dhaxlo oo lasa siiyo oo ayuriqaabi afdal in la xoreeyana fadli baa ku sugan oo ninkii addoon xoreeya xubin kastaoo addoonkaa ka mid a xubnihiisa ilahay naarta kaga xoreynaya oo shareecadu waxay u sacyinaysaa in aan addoonsi wax la yidhahdo uusan jirin oo dadkao dhanba ay sinaadaan ayay shareecada u sacyin laakiin addoonnimadu jaahiliyadii qabla alislaam buu jiray oo wax mujtamaca kamida ay ahayd oo ummadoo dhanba ka dhaqangalay oon hal maalin bayna cashiya waduxaha lagu zuulin karin laakiinse albaabkii lagu baabi'in lahaa bay shareecadu furtay intaasoo dariiqa riqaabi afdal qaala anfasuhaa midda ugu maarata qaalisan anfasuhaa anfas waxaa la yidhaahdaa midda xagga nafiis wey min anafiis nafiisna waxa weeyaan nafta midkay ku tacalluqday ku aad u jeceshahay anfasuhaa midda loogu jecelyaha cinda ahliha ehelkeeda midda ay ugu jecel yihiin ee u kabarweysay ee wax u keentay ee xoogga leh laga faa'iidaysto wa akharuhaa midda ugu badan hamanan haddii yalyira ha la gado midda ugu lacag badan taasaa fiican inaad xorayso oo ama ad iibisood xorayso ama haddaad gacantaada ku jirto aad xorayso maxaa yeele ajirku mar walba wuxuu la socdaa inta uu camalku dhan yahay iyo waxaad bixisay hurtay qaala uma qultu waxaanil fain lam afcal haddaanan samaynin ka waran oo addoon baanan xoraynin maba haysto qaala tuciinu waxaad u kaalmayn saanican qof sancoola aw mase tasnacu waxaad u samayn ba liahraqa qofaan sancada aqoonin ahraqa waxaa weeya man laa yuxsinu sinaaca qofkaan sancada aqoonin baad u samayn <clears throat> nin wax samaynaayo isku day leh samayn karin ama samaynaya laakiin in lala qabta rabo lala sameeyo rabo yaad u kaalmeyn ya nin baa maalan albaab buu ku xidhayaa keligii weeye albaabkii keligii intuu qabto meesha geliyo xaggana musbaarka qabto xaggana fasaaxadii qabto wixii o dhan mooda keeni kara hunguri iyo danna waa midda keligii asaga keentay inaan lala qaybsanin wixii marka tabartii baa keentay waarka waa qaban layahay waad la qabanaysaa intaad la qabato yuu dee musbaarkiisa ku toosisan oo hagaajisan ajir baad ka heli tuciinu saanican qof saanic oo sanca yaqaana u kaalmayn aw tasnac wabaad u samaynba liakhraqa qofaan sancada aqooninna waxbaad u samayn ajir baad keela iyaduna waxyaalaha marka waxaa weeyaan ixsaanka iyo biriga iyo samafalka addoomaha loo biri falo khayrka laga helayo ajirka tabaab ku jira wey qaala qultu waxaa ya rasuul allah arayta bal waxaad ii sheegtaa in sanactu haddaan sameeyo can bacdi alcamal in dacuftu haddaan ka daciifo on kari waayo can bacdi alcamal amaashaas ah, qaar haddaan kari waayo ka waran qaala nabig wuxuu yidhi takufu sharaka shartaadaad kaga haysanaysaa caninaas dadka dadkaa shartaada ka ilaalin haddaadan khayr iyo wanaag u samayn karin shartaada dadka ka reeb fa inahaa shartaadaod reebto sadaqatu sadaqo weeyaan ninka adiga kaa soo fushay calaa nafsika naftaadana ku dhacaysa sadaqa adiga kaa soo fushay oo naftaada haddana usoo laaban wey inaad dadka shartaada ka ilaaliso taasuu nabiga sala allah alay wasalam yidhi marka ama noqo qof nafcigiisa uu mutacaddi yahay oo ummadda wax gaarhsiiya ama qof waxaad noqotaa shartiisa laga badbaado labadaa mid uu noqo walaa takun aalian mid saddexaad ha noqonin oo qof aan eh, shartiisa laga badbaadayn nafcina laga helaynin qala xadaanaa mxamed bn raafic naysaburi wcabd bn xumaydin qala cabdun abarana wqala ibn raaficin xadaana cabdrazaq abarana macmar can zuhri an xabib bn ah, mawla magaciisana waxaa la yihi sacd ama murawix sacd baa la dhahaa can abi dari اlgifaari radi allahu canhu can اnabiy sal slam binaxwi hayra anahu qaala wuxuu yihi fatuciinu saanica saanic wax samaynayaan u kaalmayn asagana shaqo ku qaadan lacag ku qaadan waxba hadhihine ajir baad ka heliye u kaalmeen aw tasnacu liakhraqa qof akhraqa oo sancada aqoonin ayaad umarat u samaynaysaa saasuu nabi sala allah alay wasalam qaala xadaana abu bakr abi shayba qaala xadaana cali bnu mushirin can shaybaniy ashaybani abu isxaaq sulayman bnu fayruz nisbadaasaa inta badan lagu keenaa nisbadaas shaybaan waa qabiil shaybaan kuye waa imaam axmed imaam axmed bn xambal qabiilkiisi wey shaybaan iyo maxamed ibnu xasan saaxib abu xaniifaha shaybaan qoladaas nimankaas qabiilka ahaa abu isxaaq ashaybani sulayman bnu fayruz can ilwaliid bnu cayzaar can sacad bnu iyaasin abi camr shaybaan isaguna can cabdillahi bn mascuud alhudali radi allahu canhu qaal sa'altu rasuul allah nabiga calayhi salaam baa waxaan weydiiyey ayulcamali camal la sameeya keeba afdalo oo ugu fadli badan rasuul allah qaala wuxuu yidhi asalaatu lii waqtiha kana waa su-aalkan waa ibn mascuud intaasoo saxaabigaa nabiga su-aashan weydiisay camalkee ugu fadli badan nabi allah asalaatu lii baa kan lagu yidhi salaada oo waqtigeeda la tukado la ilaaliyo lianna salaadu waqti bay leedahay ina salaata kaana cabdil muuminiin kitaaban mawquuta waqtigeeda lagana hormarin lagana dilin lagana dilin o dibdhigin laakiin riwaayaa jirta oo asalaatu calaa wali waktiha awali waqtihaadaas daciif wey riwaayadaas sheegi laakiin awaliyada adilo kaloo caam ahoo kalea loo hayaa adilada ka hadlaysa musaabaqa ila alkhayraat iyo muxuu aha saaricu iyo saabiqu iyo waxaasoo adila iyo nusuus iyo waxay caddaynaysaa awal waqti inuu falli badan yahay leannahu haddaed awalka kadib dhigto ma taqaanid wax kugu soo darin doono geeridii baa iska jirta waqti kastaba la qariyey oon war loo helin meelay soo jirto intay kuusoo jirto lama ogo camalka marka ilaahay kugu waajib yeelay marka u horaysa waajib kugu noqdaba iska rid dimadaada madooba beri ha noqoto macnaha waa saas xaj baa lagugu yeeshay soo maha ha sugin xajku waa taraaqi iyo waa fawr iyo khilaafka culummada waxba hasii gelgeline dantaada maxaa ku jira dantaada waxaa ku jira inaad waajibkaa iska rido zakadii iska bixi dirbayaynan bilo kala sii qaadanine hadda waxaa laga yaaba intii qofka uu dhintaba in dad carruurtiisi iyo dhaxalkiisa kuwalahaan ay diidaan oo ay bixinba waayaan dembigii qofkiiba iskale asalaatu liwaqtiha qaala qultu uma ayo maxaa ku xiga qaala biru waalidayn labada waalid loo baari falo sidee markaad yareed baari kugu ahaayeen ee kugu turi jireen ee wax walba kugu hureen markay kuu baahdaan oo adigana ay wax kaaga mutaystaan saas wey biru waalidayn labada waalid oo baari loo noqdo qaala qultu waxaan uma ayu maxaa ku xiga qaala aljihaadu fii sabiili illah jidka ilahi lagu jihaado liiclaai kalimat illah famaa taraktu buu leeya cabdillahi bn mascuud kama tegin astasiiduhu inaan ka ziyaado dalbo maxaa ku xiga maxaa ku xiga inaan dhaho kama istaagin ilaa ircaa'an naxariisiya dhimrin caleyhi aan u dhimrinaayo maan oga aamusay oo haddaan weydiiye ayul acmaal afdal kow oo iga jawaabay oo haddana aan weydiiyey maxaa ku xiga salaaduu yidhi maxaa ku xiga birulwaalideyn maxaa ku xiga jihaad fii sabiiliillah intaasoo su-aala nabiga inaan sii wado nabigaan oga xisho ayaan oga naxay oga naxay oo u turay buu leeyahay riwaayada soo socotana walow istaziibtu lazaadani ayuu dhihi doonaa qaala xadaana marka waxaad garanaysa saxaabadu siday nabiga u ixtiraami jireen oo ugu turi jireen u jeclaayeen sala allahu aleyh waali wasalam rasuulka waridwan llahi cala asaxaabati ajmaciin qaala xadaana muxamed bn cumar almakiyu qala xadaana marwan alfazari ibn mucaawiya qaala xadaana abu yafuur abu yafuurkan abu yacfuur alakbar iyo abu yacfuur alasqar ayaa jira kan marka waa abu yacfuur alasqar waxaa la yihahda cabdiraxmaan baa la yihahda ibnu cubayd cabdiraxmaan ibnu cubayd ibnu misdaas baa la dhahaa amaa abu yacfuur akbarka waqdaan ayaa isagu la yihahda waqdaan kan marka waa cabdiraxmaan ibnu cubayd can lwaliid ibn cayzaar can abi camr shaybaani can cabdillaahi ibnu mascuudin qaala qultu waxaan idhi yaa nabiy allah nabiga ilaahayow saasay ugu dhawaaqi jiray yaa rasuul allah yaa nabiy allah yaa muxamed mayna dhihi jirin nin acraabi oo iska markaasi ordaayo waxba kala ogeyn mooyeene yaa nabiy allah ayul acmaali camalkeebaa aqrabu lagu dhow ugu dhow ila jana jannada jannada ilan waxaa lagu galaa acmaasha saalixadaa sabab ilahay oga dhigaa raxmad ilahay baa lagu galaa laakiin asbaab iyo takaaliif baa jirta camal la sameeyo keebaa jannada ogu dhow <coughs> oo jannada lagu galaa qaala asalaatu calaa mawaaqiitiha salaada oo waqtigeedii lagu tukado jannada lagu galaa oo waxaa ugu horeeya qiyaamaha laisweydiinba waxaa weeyaan salaada weeyaan qofka salaadiisa hadday hagaagto camalka kalena waa raacayaa qultu waxaanu wamaa daa yaa nabiy allah maxaa ku xiga nabi allow qaala biru lwaalidayn labada waalidoo loo baarifalo ayaguna xaqa ilahay markii laga soo tago xaqa xuquuqda kale o dhan bay lamarka koobaad qaadan labada waalid baa xaqa bini aadamka makhluuq oo dhan waalidka ugu horeeya qultu wamaa daa yaa nabiy allah maxaa ku xiga qaala aljihaadu fii sabiili illah jihaad fii sabiili illahi lagu jihaado liiclaa'i kalimati la diinta ilahay sarrayntiisa inay sarrayso وxadثna cubayd الlahi بن mعاad الcmbaliyu qala xadثna abi xadثna شhucba can الwlيd بن cayزan anahu samica aba cmr shaybaniya buu maqlay qaala yihi xadaثanii waxaa ii waramay saaxibu hadihi daar guriga ninka iskale baa ii warramay intuu farta ku fiiqay wa ashaara wuxuu farta ku fiiqay oo ishaaray ilaa daari cabdillaah cabdullahi bin mascuud gurigiisa intuu ishaaray magaciisa ma sheegine yuri ninka guriga lahaa yaa ii warramay buu qaala wuxuuna yidhi sa'altu rasuul allah nabiga calayh salaam baan weydiiyey ayulacmaali acmaasha keebaa axabu ila allahi ilahay agtiisa loogu jecel yahay soo maad cibaaraadki waa kala duwan yihiin afdal aqrabu ila aljanna axabu ila allah intaba waa isku meel bay wada tegi qaala asalaatu salaad calaa waqtiha waqtigeeda lagu tukado qultu uma ayu maxaa ku xiga qaala uma biru lwaalidayn labada waalid oo loo baari falo qaala uma ayu maxaa ku xiga qaala uma aljihaadu fii sabiili illah walo jihaad qaala xadaanii bihina nabiga waa ii sheegay saddexdaasi walow istazadtuhu haddaan ka ziyaado dalbi lahaa oo maxaa lianna duruqa alkhayri kaiira laa tuxsa khayrka wadooyinkiisa waa badan yihin lamada koobi karo marka hadda midba midba way kala sarreeyaane ayuu sheegi lahaa nabig sala allah alay slam marka waxaa jirta afdalu lacmaal acmaashu way kala fadli badan tahay sida ay u jirto akbaru lkabaa'ir akbaru lkabaa'ir dunuubta iyo kabaa'irtuna waa kala waaweyn tahay acmaasha saalixada ee jannada lagu galana waa kala waaweyn tahay xadathana moxamed binu bashaar bin dar qaala xadathana moxamed binu jacfar qundar xadathana shucba bi hada islaam mila wazaada wa ashaara ilaa daari cabdillahi buu intuu farta ku fiiqay wamaa samaahu lana magaciisa nooma sheegine fartaubu ku fiiqay guriga ninka iskale buu yiri xadathana cumaan bin marka waxaa wey alishaara almafhuma wey alishaara almafhuma ishaarada la fahmaayo kalmaqaali hadal bay lamid tahay qala xadaana cثman bn abi shaybata qala xadaana jariir ibn cabdilxamidi an xasan bn cubayd illahi can abi camr shaybani can cabd illahi bn mascuud alhudali can inabiyi sal allah aleyh wasalam qaal afdalu lacmaali acmaasha waxaa ugu fadli badan awil camal camal la sameeyo asalaatu salaad liwaqtiha waqtigeeda la tukado wa biru lwaalideyni labada waalidba loo baarifalo way sii soconaysaa acmaashudaas u kala fadli badan tahay qofkana marka waxaa la rabaa inuu camalba camalku ka fadli badan yahay uu dadaalkiisa sii saaro ila janno in la galaa la rabaa oo meesha ugu fiican laga gale way sii kala fiican tahay jannaduba baabu bayaani kowni shirki shirkiga iyo gaalnimadu inay tahay aqbaxa dunuubi dunuub midda la sameeyo ka ugu xun ugu foolxun wa bayaani acdamihaa dunuubta kuwa ugu sii waaweyn bacdahu shirki markii laga soo tago oo aqbaxu lacmaali sidii afdal acmaali aan usoo maray ayaa haddana waxaa jirta aqbaxu dunuubi dunuubta kuwa ugu xun ayaa haddana jirta xadaana cuثmaan bin abi shayba وإسحاq بن ibrahيm الxandلي qala isxاaq wuxuu yihi أخbarna jrيir وqala cثman xadaثna jrيr عan maنصuur عan abi wail shaقيq بn سلمة عan cmr بn شhرxبيl can cabdillahi bn mascuudin qaal saaltu rasuul allah nabiga calayh salaam baan waxaan weydiiyey ayu dembi dembi la gala keebaa acdamo ogu weyn cindallahi ila agtiisa camalka ilahay ugu jecel yahay ee loogu dhawaasho badan yahay jannada haddii laguu sheegay xaggana waxaa wey waa waa tarhiibki wey tarhiib iyo tarhiib baa la dhahaa a cabsigelin iyo rajogelin waddadii khayrka wakaasoo jannadiibaa laga helaayo halkaasa lagu soo dhaweynay dhinacan kalena ogow haddee tii cadaabka iyo naarta lagu galaayana ayaduna waa tani ayu dambi acdam cinda allah qaala an tajcala inaad yeesha lilahi ilahay nida inaad ilahay wahuwa khalaqaka saw ka abuuray wahuwa khalaqaka ta waa caqli celin wey wahuwa khalaqaka khalqigaada iyo abuurkaada yaa iska lahaa keligiis allah keligii hadduu adiga ku abuuray oo kula abuuray uusan jirin wax ilaahay la abuuray adiga xaalkaada iyo abuurkaada la qaybsaday hadduusan jirin dee keligii caabud keligii caabud waa saas macnaha an tajcala lilah inaad ilaahay u yeeshay nidan shariik wahuwa khalaqaka asagoo keligii ku abuuray waa arrin aad iyo aad dambiga ugu xun weeyaan qaala ibnu mascuud fi fiqigiisa qultu lahu waxaan ku yidhi ina dalika lacadiim walla waa weyn yahay waa arrintaa waaweyn tahay alla keligii isagoo ku abuuray ku arsuqaaya oo nicmadiisii habeeniya maalinba ay kugu socoto in markaasi wax kale la aado wax kale laga sheeksheekeeyo ah, oo waxyaalo kale cibaadadii ilahay wax laga siiyo dadka qaar laga fujisiin lagay dadka qaar laga fujin laaya ilaahay iyo ilaahay iyo un ay ku hayaan waa nasiib daraa wey waa caqiido xuma waa dhaawac dhaawac diineed wey dhaawac diineed weeyaan marka ilaahay keligii hadduu ku abuuri nicmanta keligii ku siiye wax maanta kugu sheegan kale uusan jirin yaa roob keena oo yaa caafimaad keena oo yaa abuurka iska leh oo yaa dilidaada ku dilaaya oo yaad hor istaagi berri ood mudanaysaa oo ilaa akhiri waxaasoo dhan keligii hadduu leeyahay oo makhluuqii ilaahay subxaanahu wa cirkiisii uu kaa korayo saanqaaf kuu yahay dhulkiisana gogol ay ku taad ku socotood ku saaxanayso intaasba gurigii ilaahay subxaana watacaala aad kuba jirto meel aad ka aadi karin inaad ku caasido ood ku kufriso ood keyrkii eh, aad u sheesheegto taasaa laga digaayo marka taa way midda laga digaayo ayib qaala qultu uma ayuumaxaa ku xigase qaala uma an taqtula inaad disho waladaka ilmaha dhashay makhaafatan adoo ka baqaaya an inuu cuno macaka macada maxaad ku masruufi adoo ka baqaaya maxaad ku masruufi iyo biilkiis xageed iyo hadda waxbarashadiisi iyo waxaa adoo kaka fakerahay inaad carruurtaada laysaba islaamta caloosheedna kuwa dadeena kasoo rido kasoo rido daawo intii la seeno irbad laga soo garaangariyo la yihahda labadan aan wadwadano labadan aan wadwadano ama halkan aan iska hahaysano dhaqankii gaalada ay ku dhaqmaysay dadka muslimiinta qaar imaanla-aanta way ku dhacday dadka qaar baa imaanlaan ku dhacday oo haweenkii baa imaanlaanka ku dhacay oo irbad isla daba taagan oo balaayo isgelinaya oo qaarkood cudurro iyo dhiig furan iyo cudurro xunxun ka soo raacday musiibo ah marka waxaasoo dhan lama baahna awlaadu waa hiba ilaahay uu siiye qofkuu rabo intaan haysanin baana garan waxay awlaad tahay ilaahayga abuuray baana irsaaqada iskale oo idinkiiyo ayagaba annagaa arsuqaynu ilahay leeyahay subxaana wa tacaala marka in caqiidadaas la aaminaa la rabaa ilahay baa arsuqahaya subxaana wa tacaala bale sida loo kala maaratay caruur badan yahay hadduu ilahay ku hagaajiyo yaa loo kala xoola badnaan hadhow soomaali waxay tihi hadduu ilahay xoolo ku siini maxaa la yidhi ya dadkeedu ku siiyaa saasay soomaalida qaar ka tiri marka waxaa weeyaan way wada socdaanba waa jaahiliyadii waxay samayn jireen ilmahay xabaari jireen way dili jireen ayaga oo ka cabaqaaya khashyata imlaaq faqri ka baqaaya qaala qultu uma ayuu maxaa ku xiga qaala uma an tuzaaniya inaad ka zinaysato xariirata jaarika dariskaada naagtiisii ninka dariskaada xaaskiisi inaad ka zinaysato kabaa'iru dunuub dunuubta u waaweyn weeyaan wixii zinadu ay tahay faaxisha dembi kabiira ah ugu naar galo haddana jiiraankii xaqiisiiba haddana meel lagaga sii dhacay oo jiiraanka wuxuu kaa kaa sugayaa oo kaa filayaa inaad difaacdo waxay gurigiisa sii gelaaya ama ku xadgudbaaya ama dhibaato ku haya ishan aad ku hayso oo tale wali agga u guriga ninkii lahaa ma jooge aminkan aad sii gelayso waa maxay kuwa waxaa jira cuncun oo wareegayaa jire kuwa wareegi baa jira xilliyaha ay ogaadaan raggii inuu maqan ya qaar wareegi baa jira araadil la yira araadil ardaallaa jira ayib marka waxaasoo dhan baan rabaa in isha lagu hayo oo laiska difaaco meel laiskaga xidho oo la fashiriyo taas marka in uu asagii u dabamaro laakiin oo xumaantii sameeyo akbar lkabaa'iri aduubta u waaweyn fashxun xadaana cuثmaan bin abi shayba waisxaaq bin ibrahim alxandali jamiica can jariir bn cabdilxamiidi qaala cuثmaan xadaana jariir can acmash can abi waali shaqiiq bn salamata can camr bn sharxbiili qaala qaala cabdullahi bn mascuud wuxuu yihi qaala rajul nin ba wuxuu yihi ya rasuul allah ayu dembi dembi la gala keebaa akbar oo ugu weyn cind allah ilahi agtiisa qaala an tadcuwa lilah inaad ilaahigii ku abuurtay aad u samayso ood caabudo una dhawaaqato nidan shariik wahuwa khalaqaka isagoo keligii ku abuuray qaala uma ayuu maxaa ku xiga qaala an taqtula inaad disho waladaka ilmahaadii bakaafatooda ka baqay an yadcama macaka inuu cunto kula cuno inaad silcisana waa lamid hadee wuu jiraday ma daaweynaysa iska dhaafaa inuu dhintaabaad hoosta ka rabtaaba meerkaasuu iska dhintay adoo dhimashadii bay lamid biilkii iyo masruufkii baad ka goosatayba ah, si inuu ku noolaan baa tiri si inuu ku noolaan lama baahno waxaas waxaa weeyaan waa waajib ilaahay ku saaray ilmahaada noloshiisa qeyb inaad adiga dadaalkaada aad ku bixisaa loo baahaya inaad tiraahdo ma ilahay maan ku hadlayno iskaga tagto ilaahay aduu ku saaray waajibkiisi iyo xuquuqdiisa ku saaray dhammaanna irsaaqada ilahay baa hayee la imow wasaa'ish iyo waddada la imow asbaabtii la imow asbaabtii iyo waddadii la imow oo ilmahaada meel saar ayib qaala uma ayu maxaa ku xiga qaala an tuzaaniya inaad ka zilaysta xaliilata jaarika dariskaada xaaskiisa faanzla allahu caza wajal wuxuu soo deji tasdiiqaha aayadaha axaadiistaasi iyo masaa-ishaasi rumaynteedii iyo xoojinteedii fi lqur'aan اlkariim waladiina laa yadcuun cibaad raxmaan baa la ammaanaya allah araxmaana addoomihiisa uu isku ilaafiyey idaafa tashriif ee wanaagga badan qiimaha badan ee haddii tawxiid la yidhaahdo iyo haddii tadbiirta maaliga ah iyo haddii la dhaho xuquuqdii aadamaha iyo cifada dhowrsanaashaha intaba lagu ammaanay kuwaasaa ilahay wuxuu ka sheegay uu kamid yihiin waladiina laa yadcuuna maca allahi ilahan aakhar kuwa aan caabudaynin ilaahay maciisa ilaah kale aan wax kale sheegaynin walaa yaqtuluuna nafsa alatii xarama allahu ila bilxaq naf ilaahay xarimana aan dilaynin inu xaqi iyo waajibaad waxyaalihii sharcigu u ogolaaday in lagu dila mooyeene walaa yazinuuna aan zinaysanaynin waman yafcal dalika yalqa ahaama intaa wixii qofka sameeya dembi weyn buu la kulmaayaa iyo ciqaab ayuu la kulmay ahaaman e iman kabiiran waqiila cuquubatan cuquuba waqiila jazaan baabu bayaani lkabaa'ir kabaairtii baa la caddaynayaa wa akbaruhaa kuwa u waaweyn kutub baaba laga qorayba alkabair kitaab la yihahdo kutub la yihahda jirta kutub lkabair oo culamadu ay qoreen dahabi iyo keyrba qaala marka kuwa usii waaweyn xadathanii camr bn mxamed bn bukayr bn mxamed الnaaqid qala xadathana ismaaciil bn culaya ismaaciil bn ibrahim can saciid اljurayri ibnu iyaas weeyaane qala xadathana cabdiraxmaan bn abi bakrata can abihi abu bakrata nufaac bn xaarif qaala kunaa cinda rasuuli illah nabigaan ag joognay calayh salaam faqaala markaasuu nabigu wuxuu yihi alaa unabiukum cindiyada fiiri kuna cinda rasuuli illah nabigaan ag joognay qofkii nabiga ag joogana khayrun buu ka heli khayrun uu ka heli saasay marka saxaabadu wax allaala waxay nabiga agtiisa markay joogeen oo ay ka maqleen qowl iyo ficilba way soo gudbiyeen leanna waa khayre kunaa cinda rasuuli ilahi sala allah alay wasalam faqaala alaa unabiukum biakbari lkabaa'ir waa dignin dunuubta u waaweyn kabaa'irta ma inii sheega alaaan saddex jeer buu ku celceliyay nabiga calayhi salaam haddii la dhaga qaaday oo dhammaan la yidhi balaal noo sheeg nabi allow ayuu sheegay alishraaku ishraaku in ilaahay loo sharigiyeelo waa kow shirkiga bianwaacihi wa aqsaamihi aad iyo aad bay uxun yihiin la iska ilaaliyo laska dhowro wa xuquuqu lwaalideyn labada waalid oo lagu caasi noqdo caaq lagu noqdo birilwaalideyn bay ka soo horjeedaa in loo baarifalo waajib buu ahaa acmaasha fadliga badanna way kamid aheed in caasi lagu noqdo caaq min alcaqi wahuwa alqacu goy wey xaqoodii oo la gooyo wa shahaadatu zuur iyo makhraati beenaale aw qowlu zuur war beenaale qofka warka beenta ah sheegay ee beenaalaha ama makhraatiga beenta ah sheega ay hor wuxuu kamid yahay kabaairta waaweyn ayay kamid yihiin wa kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam wuxuu ahaa muttaki'an mid dangiiga markuu nabigu uu lahaa alaa urabbiukum biakbari alkabaa'ir alshraaku billah wa cuquuqu lwaalidayn intaa markuu lahaa waa dangiigsanaa nabigu dhinacdhinac buu jiifay fajalasa markaasuu fadhiistay famaa zaalaha famaa zaala kama zuulin yukariruhaa inuu ku celcelinaayo muxuu ku celcelinayaa inta dambe washahaadat zuur waqawlu zuur washahaadat zuur alaa washahaadat zuur waa ku celceliyay nabiga sala allah laytahu sakata laytana tamani wey waxaan tamaninay oon doonay alla muu aamusa hadda irfaaqan wa ircaan nabiga calayhi salaam bay u dhibrinayaan oo u naxeen ku celceliska nabiga ku celceliyey washahaadat zuur khatimenaale washahaadat zuur nabiga sala allah alay ali wasalam oo shirkigii iyo gaalnimadii iyo cuquuqul waalideynba kumuuna celcelinine shahaadatu zuur maxaa intaa loogu celceliyey makhaati beenaale shirku wanaa foolxumadiisa nin walba waa garanaya allihii ku abuuray in aad wax la wadaajiso ku garab socoto cuquuqulwaalideyn iyo waalidku caasi lagu noqdana caqliga saliimka ee fayow waalidka ya meeshuu kaa soo qaaday iyo dhibku kula soo maray iyo wax uu ku taray iyo raxmadiisa intaba aad garanayso in caasi lagu noqdo caqliga saliimka xataa waa diidiyo nafti baa ka yaqyaqsanba laakiin waxa dadka shahawadooda iyo maaljaceelkooda iyo adduunyada iyo aqraaddeeda ku xumbaari lagana yaaba inay u maleeyaan waxaas kaba sahalan afminshaarnimo iyo reer magaalnimo iyo muxuu ahaa waxdaasoo oo kalea lagu iskaga maleeyo dadkuna ay fudaysana waa shahadu zuur wey markhaati beenaale qaar laga yaababa inay xoolo ku qaataanba xafiisya waaweyn loo furtaba in dadka ku beenaala maqraati muxuu ahaa beenaalo ah ama tuug ah ama shufto ah ama wax dad yeelay la ogyahay garanayso inaad tira waxaasoo dhan anaa tirtiraya afkayga faseexadaydi iyo qodobada saan u aqaano ayaa ku tirtiri qofka inuu yidhaahdo ya deena uu saa lacag ku qaato hadhow loo sacbiyo la yidhaahdo asagaa loo xukumay waxaas fiire wa shahaadat zuur ayib makhraati beenaale aw qowl zuur war beenaale wa kaana rasuula mutag markaa wuu fadhiistay sidaasuu marka u adkeynaya rasuulka alayh isalaatu wasalaam waxaa culamadu yidhaahdaan shahaadat zuur ijtamacat calayhi halaaa khisaalin dimaan saddex khaslo oo xunxun ayaa kusoo aruurtay ko shaahidu zuur mutacaddin calaa nafsihi mutacadin ala lmashhuudi lahu mutacadin cala almashhuudi caleyh soo male saddexdaba wuxuu ku yahay xadgudub naftiisa uu ku xadgudbay markhaati beenanaha oo qofba markhaati u galaya ole hebel xoolihiisa heesaa iskale oo kada iska laho markaasaa deena markhaatigii marka uu rido ayuu waxaa ka dhalanaysaa hadalkiisii in dad loo dilo in dad xoolo laga qaata maarata laga qaata ayn ahayn in acraadooda iyo sharaftooda wax lagaga dhaco in loo xabiso makhraatigiisa daraaddeed naftiis ku xadgud marka qofku ku makhraati kacayna waa ku xadgudbay oo dhibaato usoo jiiday kii uu lahaa makhraati baan kuu noqon waan u hiirinna xaaraan buu cunsiiyey iyo dhibaato warka intaba maaratay saddexdaba waxay ku tahay xadgudub bay ku tahay saasuu ku celiyay nabiga sala allah alay wasalam وxadثna yaحyى بن xabيب الxاriثiy qala xadثna khالد هو بن الxاriث qala xadثna شعبة بن الحجاج شعبة بن الحجاج qala أخبرna cbayd اللhi بن أبي بكri عن أنس عن النبي صل sلم في الكباير duنubta kabاa'irta ee waaweyn qaala markuu hadla wuxuu yihi الshirku bالlah ilaah loo sharig yeelo وcquuq الwaalideyn labada waalid lagu caasi noqdo وqatlu النفsi naf in la dilo xaq daro loo dilo وqwl الزuuri makhraatiga beenta وxadثna محamed بن الوليد بن cabdالحamidi qala xadثna محamed بن جعفr qala xadثna شعبة qala xadثna cbayd اللhi بن أبي بكri qaala samictu anas bnu malik baan maqlo qaala yidhi dakara rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam nabigu wuxuu sheegay alkabaa'ira dunuubta waaweyne lagu naar galo ow su-ila waabaa la weydiiyey can ilkabaa'iri dunuubta kabaa'irta ee naarta lagu galo kabaa'ir waxaa la yidhahdaa wixii cadaab loogu goodiyay qofka sameeya ama lacanad baa ku dhici layidhoo la sheegay ama xad xuduudda ilaahay kamida lagu waajibiya qofka la yimaada asbaabahaasi calaamooyinkaasa lagu gartaa fa qala wuxuu ashirku bilah ilah oo loo yeelo waa dulmiga ugu weyn waqatlu nafsi naf la dil xaq daro wa cuquuqu labada waali lagu caasi noqdo wa qaala alaa unabiukum aynii sheegaan biakbari lkabaa'ir kabaa'irta kuwa ugu sii waaweyn qaala qawlu zuur warka beenta ah aw qaala shuhaadatu zuur maqraatiga beenta qaala shucba waakbaru danii anahu shahaadat zuur inuu yihi maqraati beenaale dhibaatada uu leeyahay aad bay u weyn tahay qala xadaanii haaruun bnu saciid alayliyu qala xadaana ibnu wahbin cabdullahi bnu wahbin qala xadaanii sulaymaan bnu bilaal can hawr ibni zaydin can abi lgayf wasmahu salim can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allah alay wasalam qaal ijtanibuu ka fogaada asabca toddobada almuubiqaat waxalaaga toddobada shay ee halaag iyo naar lagu galo iska ilaaliya sabca almuubiqaat yacni waa usluubka xakiimka ee nabiga sala allah alay wasalam qaabka waxbaridda qaabka waxbaridda wuxuu sheegay tiro iyo waxaa la tirinayo ee soo socda in lagu naargelayo qof kasta marka damiirkiisii bay taaban war toddobada maxay noqon doontaa lagu naargeli haddii la dhegaystay qiila waxaa li yaa rasuula allah wamaa huna maxay yihiin qaala ashirku billah ilaahay oo loo shariig yeelo wasixru iyo sixirka soo maarta sixirka meesha la geliyey shirkigii iyo gaalnimadii iyo ilaahw lagu kufriyo waxaa lagu xujisiiyey sixirkii falfalka inuu asaga qofkaba isticmaalo sixirkii oo uu waxyaalihii isku dardaraayay iyo wixii nafaafaadka ahaa iyo wixii qashin ahaa oo uu ku gaari karo inuu ilaahay horta ku kufriyo oo kitaabka ilaahay uu beeniyo oo uu kaadi iyo nijaas iyo xaaraam iyo balaayo u qufto oo shaydaan iyo jinni uu raali geliyo markaa kadib baa warkiisa la aqbali oo dhawdiisa la yeeli dhawdiisa markaasaa la aqbali ah, saaxir waxaa laga yaabaa dadku inagu tusiya inuu yahay weli awliyada ilaahay kamid oo saaxibulkaraamaat ah laakiin haddana waa weli laakiin waa weliyu shaydaan awliyaa shaydaan baa in la dhahay iyo awliyaa raxmaan bay kala yihiin labadaa awliyaa jirta marka haddii lagu yidhaha waa weli waxbaba ha kala doodinba maxaluljadaal iyo maxalunisaacba ha ka dhigin waa weli iyo weli ma aha meesha doodaba ha gelininba ha ku doodin waayo waan kuu daayo weli inuu yahay leanna waa weli shaydaan laakiin tafniit ficilka xuna uu samaynayo iyo fashirintiisa uun ha laga hadlo sixirka kabaa'iru dunuub buu ka mid yahay qofka saaxirka ahna xaddiisu qatluhu bisayf wey in sayf lagu dilo siraacadu sidaasay ku xukuntay waa kabaa'irta waaweyn ee kufriga gaalnimada la socota walidalika qur-aanka kariimka ilaahay wuxuu yihi wamaa kafara sulaymaan walaakina shayaaiina kafaruu yucallimuuna naasa sixra baa lihi sababta kufriga soo maarteed yucallimuuna naasa sixra waxay uga gaaloobeen sixir bay dadka barayaan saaxiibka marka mucallim hadduu noqdo iyo hadduu isagaba falkii uu samaynayo dad ku sixiraayo iyo kuwa adeegsan ee u tagaayo dhaqaalaha ku bixinayo meelaha qaar waxaa la sheegay lagu qulqulaayo oo dhaqaalo lagu bixinaayo oo haweenka weliba usii usii daran yihiin rag qaar isticmaalana waa la sheegay waxaas marka waxaa weeyaan qofka waxaa ku dhaqda waa qof naftiisii baabi'iyey oo diintiisii baabi'iyey oo aakhiradiisa ku ciyaaray fadeexo iyo foolxumona way u taallaa faa'iidana ka gaari mahayo ilahay wuxuu yidhi walaa yuflixu saaxiru xayu ataa ma liibaanayo liibaan iyo guul ka gaari maayo wa nafsi naf la dilaa laftii xarama allah ilahay uu xarimay ilaa bilxaqi xaq lagu dila mooyeen wa aklu maalyatiim agoonta xoolahooda la cuno xaq akligaasi waa aqlab maa yustacmalu bihi lmaal baa akli la yidhahda cunitaanka waxaa loola jeeda hadda in la lagu ciyaaro haddii la gubo haddii maarata meel iskaga tuurtuuro haddii baylaha tari waayo waxoo dhanba way soo wada geli waaklu ribaa ribada oo la cuno ayaduna waa dunuubta kabaairta waaweyn bay ribadu ka mid tahay bianwaaciha halaaa saddexdii nooc marka hore waxaa loo qaybiyaa ribaa buyuuc iyo ribaa maaratay alqard yaa loo kala qaybiyaa labaa loo kala qaybinaya labadaasi buyuucdii baa waxay usii qaybsanya ribaa nasiya iyo ribaa lfadli middaa qardiga ee jaahiliyada ay samayn jireen ee muxuu ahaa dacwa tacajal iyo laa taakul riba adcafa mudaacafa ilahay u yiri intaba anwaacdeedo dhan waa xaaraam waa kabaa'iru dunuub ilahayna subxaana watacala qur-aanka waa ka ku caddeeyey inuu la dagaali doono watawallii carar yowma zaxfi maalinta gurguuradka yacni maalinta dagaalka muslimiintai gaalada ay isgalaan inuu qofka uu aaggiisi baneeyo oo muslimiinta jab usoo jiido oo cadowgii uu maaragtay u baneeyo iyadana dunuubta waaweyn bay kamid tahay waqadfu lmuxsanaat gabdhaha cafiifaadka ee dhowrsoon xumaan iyo zina aan kuma dhicin aqoonin alghaafilaat waxa lagu tuuraayo ee lagu xamanayo ee lagu sheegayna halmaansanba iyo waxa lagu sheegaayo almuminaat alla yar rasuul rumaysan oo zina lagu sheego la dhaho heblo waa zaaniyad iyo waa waxa iyo waa dhila la dhaho kabaa'iru dunuub bay kamid tahay iyaduna wax la fududaysan karana maaha ah, leanno lafdiga zinada waxaa weeyaan waa faaxishadii iyo kabaa'iradii laftirkeeda lagu dhacay baad ka hadlaysaa waxyaalahan kale ee muqadimaadka inay qofka uuna maarata xijaab xelhanin iyo haweenka ragga la hadashay iyona meel gashay iyo waxyaalahaas o dhan waa tuhmo waa sir ahaan bay u foolxun tahay waa wasaaishii iyo wadooyinkii laakiin zine markii la dhaho in lagu ihbaatiyo qofka waxa weeyaan camaliyadaas iyo ficilkaa xun oo la sameynaya zina la dhaha oo hadda zinadii xuduudda ay ka ratimaysay axkaamta ka ratimaysay laakiin kuwa iyaguna xagga dembiga iyana zina waa lagu itlaaqi karaa calaa kulli xaal qadfu lmuxsanaati alghaafilaat kuwan waxaa lagu tilmaamay inay tahay cafiifa muxsana haafila mu'mina ayaa lagu tilmaamay qala xadaana qutayba bnu saciidin qala xadaana layth ibnu sacd an ibn lhaadi yaziid bn cabdilah an sacd bn ibrahim an xumayd bn cabdiraxman an cabdilahi bn camr ibn caas ana rasuula lahi sala allahu aleyh wasalama qaal min alkabaa'iri dunuubta waaweyn waxaa ka mid ah shatmu rajuli ninku inuu caayo waalidayhi labadii dhashay inuu caayo qaaluu saxaabada waxay dhaheen tacajub iyo layaab yaa rasuula allah wahal yashtimu rajulu ma dhici kartaa nin inuu caayo waalidayhi labadii dhashay wax dhici kara maba ahay arrintaasi xilligan hadda fasaadka u batay hooyadiis qof laga celin oo caay aabihii caay waa la arki laakiin wax dhici kara oo maskaxdooda aan maaragtay gelaynin bu waxaan dhici karin buu ahaa saxaabada agtooda qaala nabigu wuxuu yidhi nacam waa caayi karaa oo midda idinka aad u malaynaysaanee toos ka ahe mubaashirka ah tu aan ahayn baa jirto oo yasubu abaa rajul nin islaameed aabihii buu caay fa yasubu kiina wuxuu caay aabahu aabihiis wayasubu wuxuu caay ummahu nin hooyadii buu caay fayasubu kiila wuxuu caayah umma hooyadiis caydoo socotay wareegaysanaysa waxay ku noqonaysaa qofkii bilaabee mutasabibka ahaa kaanahu isagoo hooyadii aabihii caayay bay lamid tahay marka almutasabibu yaakudu xukma almubaashiri qofka mubaashirkee toos wax u caayay kii sababta u noqdayna waa la mid waa lamido waa isku ithmi isku dembi weeyaan taas wey qala xadana abubakr bin abi shayba maxamed bin muhana wbn bashaar jamiican an maxamed bn jacfarin can shucbata xa hadda laakiin toos baaba loo wax looga sheegaaba وxadثnي mحamed بن xatim qal xadثna يحya بن سعيid xadثna سفyan kilahma عan sacd بن ibrahim بhada الاسلام mil mil yan kii hore o kale mutaabaca wey baabu taxriim اlkibri wa bayaani kibirka waxa la yidhaahdo waa xaaraan waa la caddayn oo kibirku dadka qaar si kalay ufahmi karaane maxaa kibir la yidhahdaana waa la caddayn doonaa waxadaثna mحamed بn mثنى ومحamed بn bashaar وibrahim بn dinar jamiican can yaحya بn xamaad bay ka wariyeen qaala بn mثنى lafdigiisu xadaثnii yaحya بn xamaad bu isagu yidhi akhbarana shucbة an aban bn tqlibin an fudayr alfuqaymi an ibrahim anakaci ibnu yaziid an calqma bin abi waqaasin can cabdillahi bn mascuudin radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh ali wasalam qaal nabigu wuxuu yidhi laa yadkhulu ljana janna ma galo man qofkii kaana uu ahaaday fii qalbihi qalbigiisa mithqaalu daratin quraanjo qadarkeedaoo min kibrin kibir ah qofka qalbigiisa ku jiro janno geli maayo xadiidkan firqada lagu radiyay waa firqade ya kuwee lagu radiyaa oo uu jawaab u yahay lagu radinaya ya qolana waa lagu radin kuwana waa bedeliishan karaanba labaduna baatil wey murjiada horta way deliishan miyay deliishan mise waa lagu radiyen sheek aanu khaladay ya waa lagu radiyaa dheh ah, waa lagu radiyaa ma deliishadaani laa yadkhulu janata man kana fi qalbihi mithqaala darati min kibrin a murjiaan maxay qabeen inuu iimaanku una waba macsiyada waxbaba aynan macsiyadana waxba qofka dhibhayna soomeen soo kan laisku haysta maaha quraanjo qadarkeedoo kibira qofkii qalbigu isku jirto janno ma gelaayaa layidhi kuwii kale ee khawaarijtahana wayba deliishan karaanoo waxay dhihi karaan waa kan a kibirkii intaa yar baa qofka loo jannada loogu laa yadkul baa layidhi laa yadkul shaas dukuul abadi ayay ku xumbaarayaan hadduuna gelinna xaggee la daarta jannada haddii loo diiday daartee kale usoo laaban naar saas ilahay ahlu sunnihiina marka adiladii bay isku aruurinayaan oo jimcinayaan bayna adilat lwacdi walwaciid laa yadkhulu janna ma gelaayo man kaan dukuulan ah, maca daakhiliina kuwa hore ee gelaya ee saabiqiinta ah ma ooda man kaana fii qalbihi mithqaalu darati min kibrin uu yahay kibir in yar oo kibira ah. qaala rajulu ninbaa wuxuu yihi ina arajula rasuul allahu ninku yuxibu wuxuu jecel yahay an yakuuna thawbuhu maradiisa inay tahay xasanan mid quruxsanoo wanaagsan wa nacluhu kabihiisuna xasanatun ay quruxsan yihiin oo qofkan hadduu labisto si fiican uqursu labis u labisto dadka qaar baan dhihi wuu iskibrinayaye wuu iskibrinay marka nabi allo taasoo kibir ma aho waa la maargeliyey qaala nabi wuxuu yihi maya kaas kibir maaha in allaha jamiil ilaahay waa alla jamiilo qurux badan sifadaa ayada ee jamaalka ee quruxda kamaal ayuu ku sifaysan yahay makhluuqana jamaalka lagu tilmaamo waa jamaal isaga ibnu aadamka iyo naqsigiisii iyo qadarkiisa u dhigma ka ilaahayna ma gaari karo ki ilaahay waa sifatlkamaal waxba ma shabahayo makhluuqiisa ma shabaho in allaha jamiil alla waa alla jamiila qurux badan yuxibu wuxuu jecel yahay aljamaala quruxduu jecel yahay quruxdu ilahay jecel yahay dharkaada inay quruxsan yihiin muxuu ahaa labiskaada uu quruxsan yahay si fiican isu qurxiso ilahay waa jecel yahay alkibru kibirka la sheegi sidaa ma ahee badarulxaqi xaqa ood ka santaagta wey qofka inuu xaqa ka santaago aayadda qur-aanka iyo xadiidka markii loo sheego waa akhadat lcizatu bilim santaag iyo kibir baa ayaa yaa gaalaya madaxu u dadbaayaa ma qaadanayo maanaga waxad noo sheegi buu leh iyo waqamdu naasi dadkoo la xaqiro dadkoo la yaso la liido ood u malaysa inaad ka sarrayso kaasaa kibir la yihahda laba sifo xaqi ilaahay iyo shareecadii oo laga santaago iyo aadamihii ood iska weynaysiiso ood u aragto inaad ka bakoraysaa adi ayagoon waxba aynan ahayn wakaa kibirka dhabta ee xaqiiqada kaa weeyaan oo tafsiirka kibirka fi sharci kibirka sharci tacriifkiisi wey qala xadaana minjab bn xaari tamimi wasuwayd bn saciidi kilahuma an cali bn musrin qala minjab wuxuu yihi abarana ibn musr an acmash an ibrahim an calqma an cabdillahi bn mascuudin qaal qala rasulu lahi sala la slam nabigu wuxuu yihi laa yadkulu naara naar ma galaayo axadun qof fii qalbii qalbigiisa uu yahay mithqaalu xabati khardalin xabad khardalka geedka la yihahdo midhaha yaryar ee la yihahdo khardalka sagarxuud min iimaan iimaana qofkii qalbigiisa uu ku jiro naar ma gelayo kan waxaa ku ah, dhegay oo qabsaday ya murjaami daliishan karaan ya way daliishan karaan laakiin ayaga laftirkooda haddii daliishadaana waxaa loo qabsani wahalil iimaanu yanqus ayagu waa kay dhaheen iimaanka ma nusqaame xabatu khardal maxaa gaarsiiyey ah, waa lagu radin dhinacaasna dhinacana waa lagu radinoo iimaankii inuu yaraan karo oo ilaa xabatulkhardal uu gaari karo ayaa la caddeeyey marka iyaguna waxay lahaayeen iimaanku kamaal weligii waa dhammaystiran yahay oo waradun calayhim waa lagu radinaya laa yadkulu naar axadun fii qalbii midqaalu xabati khardalin ma gelaayo gelidaasi waxaa laga wadaa laa yadkulu naar dukuula alkhuluud gelitaan uu ku waari ayaa loo jeedaa kuma waaraayo oo sida gaalada khaalidiina la yidhi oo kale waxaa xumbaaraya taawiilka kugu xumbaari adiladii iyo nusuustai kale seela walaa yadkhulu jana jannada ma gelaayo axadun qof fii qalbii qalbigiisa uu yahay mihqaalu xabati kardan xabatu kardan wax dhan oo min kibriyaan kibira marka waxaad moodaa cagsi bay isku yihiin maba kulmi karaan iimaan iyo kibir iimaan qofkii lahaana naar ma gelaayo jannu geli kii maaragtay kibir yar ku jirayna janno ma gelaayaa la yiri janno ma gelaayo marka qofka kibirka naar baa lagu galaa jannana waa laga waa lagu waayaa kibirkana waan soo ogaanayoo in xaqa la jiido wey in addoommahii ilaahay la wey laga yaabo qofkaad la xaqirayo inuu qofka xaqirayo uu ka khayr badan yahay ka khayr badan yahay waxadathana maxamed bn bashaar qala abu dawud sulayman bnu dawud aطayaalisi qala xadathana shacb bnu xajaaj can aban bnu taklibin can fudayl bni ghazawan can ibrahim anakaci can calqabata bn abi waqaas can cabdillahi allahu canhu mascuud can nabiyi sala allahu aleyh wasalam qaala laa yadkhulu jana janna ma galo man kana fii qalbi midqaalu darati min kibrin quraanjo qadarkeed wax yar oo ishaa qabanayn baabu wuxuu ku saabsan yahay man maata qofkii dhintaa laa yushriku asagoon un la wadaajinayna billahi ilahay shayan waxba dakhala ljana jannadu geli qofkii dhinta asagoo mushrik ahayn oo muwaxid oo ilahay rumaysan jannu geli geliddaa markaa awalu daakhiliin inuu noqdo oo fadligii ilaahay raxmaddiisa marka horeba laiskaba dhaafaba haddii uu ahlulkabaa'ir yahay oo dunuub iyo macaasi uu leeyahay in la cafiyo oo la saamaxo ilaahay awooddiisa iyo raxmaddiisa laiska saamaxo iyo in la ciqaabo oo naar la geliyo laakiin laga soo saaro marka u dambayso marka waxa weeyaan hadduu galo oo laga gooyo dembiguu galayna waa un laga soo saari kol hadduu muwaxid yahay oo mu'min yahay dembigiisi markii laga gooyo kadib waman maata mushrika ninkii dhinta isagoo mushriman dakhala naar naar buu galaya xadaana moxamed bin cabdillahi bn numayr qaal xadaana abi wawakiic an axmed sulayman an shaqiiq bn an shaqiiq bin slm bn waayil can cabdillahi bn mascuudin qaal qaala wakiic wuxuu yidhi qaala rasuulu lah isagoo riwaayadiisa qaala rasuulu lahi sala allah alay wasalam wa qaala ibnu numer se wuxuu yihi samictu rasuul allah marka qaala iyo samiica yaquulu nabigoo leh man maata qofkii dhintaa yushriku billaahi isagoo ilaahay la wadaajin shay-an wax haba yaraadee shirki qalbigiisa ay ku jirto dakhala naar naar buu kaa galay kaa nasiib daraa ku dhacday walciyaadu billah wa qultu ana ana waxaan idhi bu ibnu mascuud waman maata qofkii dhintaa laa yushriku billaahi isagoo ilaahay la wadaajinayna shay-an wax dakhala janna jannuu geli kol haddii la yidhahdo qofka ilaahay shirki iyo gaalnimo kula kulma qofkaa naar buu geli haddii la yidhi kii isagoo muwaxid oo iimaan lahay ilahay la kulmana jannuu geli saasaan ka fahmay buu lehay waa masalada culimmadu yidhaahdaan alamru bishayi nahyun can diddihi alamru bishayi nahyun can diddihi haddii markaas lis amray in iimaan lala yimaado shirkigii oo soo horjeedaan waa laska reebay shirkiga waa laska reebay xadiidka marka waxaad moodaa min baab alqiyaas inuu cabdullahi ibn mascuud ka qiyaastay xadiidka man maata yushriku billahi shayan dakhala naar ninkii mushrika naar buu geli ninkii muminana januu geli qiyaas bu marka noqon waa qiyaas jari ah qiyaas jari ah weyaan waa laga fahmaya ama mafhum waa mukhaalafa laakiin isaga oo labadaba labadaba wixii oo nabiga loo tiiriyey oo ka mushrikaa naar buu gelaya ki muminkana januu geli oo ibn mascuud uu warinaya soo socota marka waxaa dhici karta marka hore inuu halmaamay kadibna xaqiiqsaday xadana abubakr bn abi shayba w abu kurayb qaala xadana abu mucaawiya can lacmash can abi sufyaan dalxa can jaabir bni cabdillahi qaal ata nabiya nabiga alayh salaam waxaa u yimi rajulu nin faqaala wuxuu yihi ya rasuul allah malmuujibataan labada wax waajibisa maxay tahay laba camal oo wax waajibiyaa jira oona kaa foqaynin faqaala wuxuu yihi man maata qofkii dhintay laa yushriku billahi ilahay isagoon u shariig yeelayn shayan waxba dakhala ljana jannu gelo janna u ama horay haka galo ama markii la dahiro kadib jannada ha galeen januu geli kolba muwaxid yahay waman maata qofkii dhinta yushriku billahi shaya isagoo <clears throat> ilahay u sharig yeelaayo qofkii dhintana dakhala naar naar buu geli tanna naar baa u waajibtay shirkiguna naar buu waajibiyaa tawxiidka iyo iimaankuna jannay waajibisaa muujibataan baa laodha marka almuujibataan labadii wax waajibisay waxadaana abu ayub alghaylaani sulaymaan bn cabdillaahi waxajaaj bnu shaacirin qaala waxay dhaheen xadaana cabdilmalik ibnu camrin qaala xadaana qura qurat bnu khaalidin can abi zubayr maxamed bni muslimin qaala xadaanaa jaabir bni cabdillaahi qaala samictu rasuula allah nabiga calayhi salaam baa maqlo yaquulu leh man laqiya allaha ninkii ilaahay la kulma laa yushriku bihi asagoo la wadaajinayna shay-an waxba dakhala jana jannaduu geli waman laqiyahu qofkii la kulma yushriku bihi asagoo la wadaajin wax dakhala naara naartuu geli qaala soo maart hadda waa marfuuc ila nabiyi sala allah alay wasalam waa riwaayatu jaabir wey ibn mascuud laftigiisa warina way jirtaa qaala abu ayub wuxuu yii qala abu zubayr can jaabir waxadaanii isxaaq bn mansuur qaala akhbarana mucaad huwa bnu hishaam qala xadaanii abi can abi zubayr can jaabir ana nabiy allahi sala allahu alay wasalam qaala bimili xadiid qaalada waa qaala nabiga ma dhehaysi qaala fulan yani bimili bimili xadii fulan mutaabacadii wey waxadaana maxamed bn muhana wa bashaar qala ibn muhana wuxuu yii xadaana maxamed bnu jacfarin qaala xadaana shucbat bnu xajaaj can wasil axdab can lmacruur ibni suwaydin qaala samictu aba dar baan maqlay saxaabigii jaliilka radia allahu canhu yuxadiu can nabiyi asoo nabiga ka warramaayo anahu nabiga calayhi salaam qaala wuxuu yihi ataanii jibriilu malku jibriil baa iyimid calayhi salaam fabasharanii wuxuu igu bishaareeyey anahu man maata qofkii dhintaa min ummatika ummadaada muxamadiyadaa laa yushriku billahi shay-a asagoo ilahay waxba la shiri u shariig yeelayn qofkii ummadaada ummatulijaaba dhintaa dakhala ljana jannadu galaya qultu wain zanaa haba zinaysto wain saraqa haba xadee janna miyuu geli qaala wain zanaa haba zinaysto wain saraqa waxa xadee hadduu zinaysto ama noqdo xataa raxata kol soo muwaxid maaha soo ilaahay ma rumaysna hadduu zaani saariq ayaa xagga jannadu geli waa xadiista lagu radiyay khawaarijta khawaarijta maxay dhaheen hadduu zinaysto oo tuug uu noqdo horta wuu gaaloobay markaaba xasaanadii waa laga qaaday xasaanadii ayaa laga qaaday haddii laga qaaday oo gaal uu noqday oo uu iimaankii ka dhexbaxay naartu ku waari waxaasay la taagan yihiin waa kan marka seed yeelaysaan qolada marka eh, eh, ahlusunnaha dakhala janna buu gelayaa hadduu ahlulkabaa'ir yahay shafaacatu shaaficiin iyo raxmatu arxam araaximiin yuu marka horeba ku geli karaa ama haddii la geliyo naartana waa laga soo saaraya janno kii gala wey qaala xadaana zuhayr binu xarb wa axmed bnu xasan bnu khiraash qala xadaana cabdisamad bn cabdilwaris qala xadaana abi qala xadaana xuseyn almucallim can ibni burayda cabdullahi bni buraydata bnu xuseyn ana yaxya bnu yacmar xadaahu ana aba aswad diili dualina waa la yiri wasmahu daalim bnu camr waadicu naxw wey xadaahu ana aba dari ifaari xadaahu qaala ataytu nabiya nabiga calayh salaam baan u imaaday wahuwa naaimu nabiga hurda calayhi thawbun mara korkiisa ay saaran tahay abyadu mara cadna huwan uma ataytu waan kusoo noqdayo faidaa huwa naaim haddana waa hurdaa uma ataytu markaasaan kusoo noqday walxaal qad istayqada uu toosay markii saddexaad asagoo toosaan u imaaday <clears throat> faljalastu ilayhi waan la fadhiistay nabiga calayhi salaatu wasalaam juluuska nabiga lala fadhiistay baa khayr iyo wax badan cilmi laga iyo waxa aakhare lagu badbaado janno lagu galo ay ka faaidayaan faqaala nabiga calayhi salaam baa wuxuu <clears throat> yidhi maa min cabdin addooma jira qaali dhahaya laa ilaaha ila allah fuma maata ku dhiman calaa dalika sawa mumina <clears throat> qofkii laa ilaha illa allahu dhahaa iimaankaas iyo islaanimadaasna ku dhintaa maata calaa dalik ilaa dakhala ljana janna u galaya <clears throat> qultu waxaan wain zana wain sara haba zinaystoo ha xadeen janno miyuu geli qaala wain zanaa wain saraq haba zinaysto ha xadee janno wuu geli qultu wain zanaa wain saraq <clears throat> ha zinaysta ha xadeen jannu geli qaala wain zanaa wain saraq hadduu zinaysto ha xada hadas geli halaaa uma qaala fi marka faraadba wuxuu yidhi calaa raqmi anfi abi dar abu dar anfigiisa isankiisa xogow liannahu abu dar inkaar kuma jiro iyo inuu diidan yahay warka nabiga uu ku celcelinayo laakiin wuxuu u ekaaday kahayati lmunkiri walmutacajib qof yar inkirsan ama maarata yar la tacajubsan ayuu u ekaaday marka tacajubkaadi iyo inkirkaadi waxaadoo dhanba ha jiraan hadday rabaane calaa raqmi anfi abidar adiga oo tacajubsan oo yaaban maceeda maceeda ayay janno gelayaan calaa raqmi anfi abidar abudar sankiisa oo booroobay wuxuu lala qabo raqminanfi qofka arqamallahu anfaka hadii yidha qofka sankaada dhulka ku dhaca wey Ah, marka waad waxba waad weyday saad rabta weyday bay ka dhigan tahay calaa raqmi anfi abi dar abu dar sankiisa haba baroobe qaala fakharaja abu dhar baa baxay wahuwa yaquul isagoo leh wain raqiba anfu abu dar isagoo leh abu dhar sankiisa ha baroobe qofka mu'minka ee muwaxidkaa kabaa'iru dunuub uu la yimid iyo dunuubta ku waaray naar ku waari maha dunuubta kabaairta uu la yimid naar ku waari mahay ee jannada wuu geli jannada wuu geli saasuu ku celcelinaya marka marka wain zanaa wain saraqa nabigana jibriil buu ku yidhi jibriil buu weydiiyey abu darra nabigu ku celceliyey sala allah aleyh waali wasalam wallahu aclam bilahi towfiq sala allah wasalam ala nabiyina maxamed